ka soo hadalnay maqsad alcaqiida maqsad alcilmi wa masaadirihi maqsad alcibaadaat maqsad axkaam alusra maqsad alxaajaat aldaruuriya maqsad almucaamalaat maqsad alimaama washu-uun اlxukm maqsad alraqaa'iq wاlakhlaaq wاladaab altaariikh wاsiyar wاlmanaaqib maqsadka ah iyo maqsadku dambeeyo fi lfitan maqaasidaas maqsadka u horreeyey oo ahaa maqsad alcaqiida ayaan caaw insha allahu tacaala bilaabaynaa waana maqaasida kitaabka meelaha ugu badan ayuu ka mid noqon karaa qeybo ka mid ah isaga iyo cibaadaadkaba waxaan ka bilaabaynaa marka maqsad kasta hoostiisa waxaa ahaaday kutub kitaab kastana hoostiisa waxaa ahaaday fusuul fasuushana fasalkas hoostiisa waxaa ahaaday ama ka hooseeyo abwaab iyo baab weeyaan alkitaab alawal kitaabka koobaad alislaamu waaliimaan islaamka iyo iimaanka ayuu u kitaab yahay weeyaan baabu arkaan aliimaan iimaanka arkaantiisa ay waxaa ayuu u yahay nacam waxaan filayaa fusuushii aan ku naqaanay waafiga inuu eh, imaamka caley xafidahu uusan sidiisa yeelin oo wuxuu sameeyey inuu maqsad iyo kitaab iyo baab fasalka marka malaha meesha ayuu ka saaray wallahu aclam waxaa dhici karta baab alcibaadaat markii aan tagno abwaabtaas inuu kala saarno suuragal weeyaan nacam alkitaab alawal kitaabka koobaad alislaam waliimaan islaamka iimaanka weyaan ayuu u kitaab yahay baabu arkaan اlislaam islaamka tiirashiisa ayuu u baab yahay iwalimaan iimaanka weyaan xadiidka koobaad ee kitaabka macalim الsuna الnabowiya can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslem bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah waiqaami الsalaa waitaaءi الzakaat wاlxaji wa sowmi ramadaan xadiidkii mashhuurka ahaa u wariyay cabdullahi bni cumar bn khadaab radi allahu tacala canhuma ayuu imaamka ku bilaabay kitaabkiisa macaalim suna nabowiya can ibni cumar waxaa la weri cbdulahi bn cumar ibn khaaab radia allahu tacala arda qala wuxu abdulahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem bunya alislaamu islaamnimada waxaa lagu dhisay oo lagu taagay calaa khamsin shan tiir ayaa lagu taagay tirka koobaad shahaadati an laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudo inuusan jirin macbudulxaqi mooyaane qiritaan la qiro wa anna muxamadan nabi muxamedna rasul rasulka inuu yahay la qiro waiqaami sala salaada oo la oga waitaai zakaa zakada oo la bixiyo walxaji beytka aloo loo xajiyo istitaaca ayaa shardi u ahe wa sowmi ramadaan iyo bisha ramadaan oo la sooma intaas ayuu nabigeena ku tilmaamay sala allahu calayh waali waslem inay yihiin islaamnimada tiirasha lagu dhisay oo lagu taagay cabdulahi bn cumar khaaab radi allahu taala anu arda waxuu ka mid yahay dhowrka saxaabi ee lagu yaqaano inay munkiriin axad almukiriina min axaadiidi rasuuli kuwa lagu yaqaano inay axaadiis badan nabigeena ka wariyaan ayuu mid ka yahay tan labaad waxaa lagu yaqaanaa inuu ka mid yahay axad alcabaadi alarbaca afarta cabdulaahiyaal oo saxaabada nabigeena sala allahu alay wasalam ka mid ah oo macruufiinta ah ayuu ka mid yahay weeyaan afarta cabaadile waa cabdulaahi bni cumar iyo cabdulaahi bni cabaas iyo cabdulaahi eh, mascuud iyo cabdullahi bn camr bn caasi radia allahu tacala anhu raggaas weeyaan marka taana waa tan labaad tan kale islaamka tiirashan culimmadu waxay ku tilmaamaan dacaa'im alislaam alatii biha habaatuhu wa calayha ictimaaduhu wa biidaamatiha yucsamu almaal waddam yucsamu walmaal tiirashan shanta ah waa tiirasha islaamka uu ku taagan yahay sugnaanta islaamka qofkana waxaa loo sugi karaa markii shantaas tiir uu taxqiijiyo sidoo kale qofka inuu daa'im yeelo oo joogteeya arkaanta iyada ah waxaa ku badbaada dhiiggiisa ayaa ku badbaada sidoo kale maalkiisana ku badbaada saasayay culimmada ku tilmaamaan arkaantan shanta ah oo islaamnimada laga bilaaba ilaa xajka ama sooma ramadaan ilaa sooma ramadaan weyaan ayib xadiidka labaad alxadiid thaani can mucaad bn jabal waxaa lagu radi allahu tacala an ardaa qal wuxu yhi mucaad bin jabal kuntu waxaanay maca nabi nabigan aan la joogay sal alla ly slam ama aan la jiray fii safarin socod socoto ayaan hehnay ama safar ayaan hehnay fa asbaxtu waxaan ahaaday yowman maalin qariiban mid u dhow minhu xaggiisa wa naxnu annagana nasiiru aan soconna faqultu qultu waxaan idhi ya rasul rsulka allow ahbirnii iisheeg wargeli bicamalin camal yudkhilunii igeliyo aljannata jannada oo yubaacirnii iga fogey min annaar naarta iga fogey xadiidkan mucaad bn jabal radi allahu ta anu ayaa wariyey aclamu hadihi اlumma bilxalaal walxaraam ninkaas weeyaan wuxuu ka mid ahaa saxaabada nabigeena sala allahu alay waslem ragga culimmadooda ayuu ka mid ahaa weliba quraada qur-aanka aad ku yaqaan ayuu ka mid ahaa a'immada nabiga intuu noolay calayhi salatu salaam imaamnimada loo bartay oo loo yaqaan waa ka mid ahaa waa ninkii bani salima dujin jiray radia allahu taala anu arda meesha ay ka raacday afataanu anti ya mucaad waad garanaysaan masjidkan maanta loo yaqaano masjid alqiblatayn ayuu imaamka ahaan jiray suu imaam ugu ahaa nabigeen ayuu la soo dukan jiray calayhi sala slam salaada cisha markuu cishaha soo tukada ayaa kadibna bani salima halkaasuu imaan jiray salaadu gelin jiray wiil yar oo markaa aad iyo aad u xamaasaysan oo ahludiina oo iimaankii uu aad ugu xoogan yahay ayuu ahaa kadibna suuratulbaqara ayuu dabada u qabanaya dad daalan oo beeroley ah ama xoolo jir ah amaba iska xanuunsan odayaalla ah, ayuu dabada wuxuu u qabanaya suurat kadibna arrintii ragga qaar ayaa dhibsaday nin daalanaa ayaa kadibna waxaa dhacday inuu salaada ka goostay markuu ka goostay arintii ayaa mucaad loo sheegay markaasa wuxuu yihi ninka waa munaafiq halkaasu markiiba namber shabad ayuu ku dhuftay nabigan ayuu ninku dacwooday sala allahu alay wasalam kadibna nabiga wuxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam mucaad ku yidhi afattaanun anta yaa mucaad mucaadow ma dad diinta mid ka fidneey oo diinta alla dadka nacsiiyo oo rabbi iyo addoommada isku diray ayaad noqonaysaa ma noqonaysaa markaasaa wuxuu ku irshaadiyey haddii dadka u dujiya inuu muxuu ahaa suurat shamsi ee duxaa iyo suuradahaas uu ku dejiyey maxaa yeelay dadka waxaa ka mid dad xanuunsan dad waayeelo ah iyo dad dan laho meel ay wax kaga xiran yihiin inay ka mid yihin ayuu nabigeena cadday sala allahu calayhi waaalih wasalam marka mucaad ibnu jabal waa ninkaas saxaabiga jaliilkaa radia allahu taala anu arda ayaa waxaa laga wari xadiidkan inuu yidhi can mucaad ibni jabalin radi allahu tala anu arda qal wuxu uhi mucaad kuntu waxaan ahay maca nabi ayaa la joogay sal lla slm fi safarin safar fa waxaan ahaaday yowman maalin qariiban mid u dhow ayaan ahaaday wa naxnu annaga nasiiru aan soconna annagoo socoto ah nabiga ayaan u dhowaaday calayhi salaatu wasalaam markii la socday dee dad baa isku dhawaanay dad waa kala fogaanayaan dad horay jirayaan gadaala jirayaan dad waxaa weyaan isku dhawaanayaan wahaakada faqultu waxaan ku ihi ya rasul rasuulka allow faqultu waxaan ihi ya rasuul rasuulka allow akhbirnii ii sheeg bicamalin camal ii sheeg oo yudkhilunii igeliyo aljannata jannada igeliyo oo yubaacidnii iga fogay min anaari naar annaga dhammaanteen waxaan u taagana maanta oo nin walba wuxuu rabaa inuu janno gala qof walbana wuxuu rabaa inuu naar ka fogaado nebi maxamed calayhi salaat salaam inuu halkan fadhiyo maanta oo su-aasha iyada ad weydiinayskaba soo qaad marka su-aashaasoo kale ayuu weydiiyey tii aad weydiin laheed ayuu mucaad bnu jabal radia allahu taala anu ardah eh, noo weydiiyey qaala wuxuu yihi laqad sa'altanii waxaad i weydiisay can cadiimin can amrin cadiimin arrin aad weyn aad i weydiisay oo janno in la helo naarna laga badbaado arrin aad weyn wax sahlanna ma ahan wa inahu arrinka isaga ahna amarkaasna oo naar in laga badbaado jannana la helo layasiirun mid u sahlan oo u fudud weeyaan calaa man qof dushii ayay u fududahay yasarahu allaahu calayhi alla u yasiro oo wax muxuu ahaa arrin weyn waana arrin fududoo qofkaad alla u fududayna maba dhib badno ha culsaato arrin culus ha noqoto oo arrin weyn ha noqoto laakiin qofku alla u yasiro aad uguma dhib badno weeyaan maxaad samaynaysaa marka tacbudullaha allaweyne ayaad caabudaysaa <clears throat> walaa tushriku lama wadaajinaysid bihi allaweyne shayan waxna lama wadaajinaysid alla keligii ayaad caabudaysaa waxba la wadaajinaysid wa tuqiimu salaata salaada ayaad oogeysaa wa tu'ti zakaa zakada ayaad bixinaysaa wa tasuumu waad soomaysaa ramadaana bisha ramadaan waad soomaysaa wa taxuju waad xajinaysaa albeyta beytka alla waad u qasdaysaa oad xajinaysaa dabcan istidaacadii ayaa ku xihan weeyaan intaas ayaad la imaanaysaa haddii aad marka rabta janno jannada ayada ah oo naarna badbaadada a rabto arrinka asaga waa arrin aada u weyn laakiin qofku ilaah u yasir wax fudud waa qofkaad ilaahay waafajiyo wax dhib badan maahan ilaahay umbaad caabudaysaa shirkina waad ka ilaalinaysaa inaad alla wax la wadaajiso wuxuu khaas u leeyahay ayaad ka ilaalinaysaa cidka la wadaajiso kadibna salaadii alla ayaad ogeysaa sidii ay ahayd zakadina waad bixinaysaa soomkiina waad soomaysaa haddaan ka soo baxnay mar dhowaan fogeyn beytka alla waad u qasdaysaa haddii aad awood u yeelato intaas haddii aad samayso naartiina waa lagaa badbaadini jannadiina waa lagu siini weeyaan uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam khayrka ayuu usii sheegaya maadaama ninkan khayrdoon uu yahay jannadoon naarka uu yahay khayrka ayuu nabiga usii kordhinaya calayhi الsalaatu wasalaam uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi alaa adulluka maku tusiyaa oo makugu farfiiqa calaa abwaabi اlkhayri albaabada khayrka makugu farfiiqa oo maku tusiyaa waa nacam jawaabta waxay noqonaysaa nacam asawmu soomka junnatun wa astur iyo gaashaan qofka uu kaga gaashaanto naarta alla subxaana wa tacaala maxaa yeeley qofka markii ad sooma shahwadii ayaa daciifaysa lidalika nabigeena sal اla sl waa ti xadiidka saxiixa uu ku yidhi yaa macshar الshabaab man istaطaca minkum alba'a falytzawaj fainahu aqadu lilbasr wa axsan lfarj dhallinyaradii wuxuu ku baraarujinaa nabigeenna ama uu ku boorinaya inay soomaan inay mxuu aha guursadaan cafwan qofkii guur aanan heli karin facalayhi bisowm waman lam yastatic facalayhi bisowm maxaa yeelay fainahu lahu wija wuxuu yahay arinkii shahwadii ayuu ka baabi'inaya markas waxyaabaha naarta lagu gaday shahwada ayaa ka mid ah soonka marka indhihi ayuu ku laabayaa soonkii shahwada ayuu daciifinayaa soomkii soomkii eh, naftii ayuu muxuu ahaa iyo shaydaanka ayuu la dagaalamayaa marka asbaab waxay noqonaysaa qofku uu naar kaga badbaado weeyaan asawmu soomku junnatu waa badbaado iyo muxuu ahaa astur wasadaqat sadaqadana tudfi waxay damisaa alkhaiata gafafka ayay damisaa kamaa yudfiu si u almaau biyaha annaara dabka uu damiyey weyaan kamaa yudfi siay u damiyeen almaau biyaha annaara dabka weyaan wa salaatu rajuli qofka ama ninka salaadiisa fii jawfi leyli habeenka gudihiisa iyo uurkiisa uu tukadana hiya aydan tudfiu alkhaii'a kasadqa sadaqada oo kale ayadna waxay daminaysaa gafafkii oo sadaqadii wixii ay qabanaysaa iyadna waxaa qabanayso waxaa qabanaysa salaatuleylka ayaa qabanaysa weyaan intaasuu nabigeena sheegay uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi uma tala wuxuu akhriyey tatajaafa junuubuhum can اlmadaajici yadcuuna rabbahum khawfa waطamca wmima razaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsu ma ukfiya lahum min qurati acyun xataa balaqa jazaءa bima kaanuu yacmaluun wuxuu akhriyey nabigeena calayh sla slam tatajaafa akhyaartii iyo muminiintii way ka fogaatay junuubuhum dhinacyaalkooda cayn madaajici makaanajiifka ayay ka fogaatay oy ka kacday weeyaan tatajaafa junuuba can madaaji yadcuuna rabbahum rabbigooda ayay tuugayaan khawfan baqid ay ka baqayaan darteeda ay u tuugayaan iyo wa tamacan quudarayn ay quudaraynayaan iyo rajo ay rajaynayaan jannada alle iyo raxmaddiisa ay muxuu ahaa ay dhinacooda uu uga fogaaday jiifka weeyaan nacam yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan wa mima rasaqnaahum yunfiquun wixii lagu risaaqayna nafaqa ay ka bixiyaan waxbay ay ka bixiyaan weyaan falaa taclamu ma garanaysa nafsu nafna ma garanaysa maa ukhfiya lahum wixii loo qariyey oo min qurati acyunin ilqabowsi ah jazaan yujzaun waa la abaalmarina jazaan abaalmarin bimaa kii sababtii ayaa lagu abaalmarina kaanuu han yacmaluuna kuwa camalfala xadiidka aayaddaas ayuu nabigeen akhriyay sala allahu caleyh wali wasalam xadiidku weli muusan dhammaanin uma intaa kadib qaala nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa ahbiraka makuu sheegaa mucaadow bira'si almri arrinka liila soo bixiyey oo rasuulka liga soo dhigay meesha u sarraysa madax ma kuu sheegaa nacam alaa akhbiruka ma ku warramaa bira'si alamri amarka lila soo diray kullihi dhammaantii madaxiisa ma ku warramaa iyo camudihi lafdhabarkiisa ma ku warramaa iyo tiirkiisa iyo wadirwatu anaamihi kuruskiisa baarka u sarreeya meesha ah ma kuu sheegaa kuruska meesha u sarraysa baarka u sarreeya ma kuu sheegaa weeyaan marka madaxii wixii lala soo bixi nabigeen oo soo diray alayi slat slam wixii madax u ah iyo wixii lafdabar u ah iyo wixii u ah kuraska baarka uu sarreey oo meesha uu sarraysa weyaan qultu waxaan idhi balaha yaa rasul rsulka allow qaal wixii ra'su lamri amarka lila soo diray meesha u sarraysa iyo madaxiisa ama meesha u weyn ama madaxiisa alislaam waa wa camuuduhu tiirkiisana asalaatu waa salaada weeyaan wa dirwatu sanaamihi kuraskiisa meesha u sarraysana aljihaadu waa jihaadkao jidka lagu jihaado subxaana wa tacaala intaasuu nabigan u sheegay mucaadi bnu jabal radia allahu tacala an arda uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi akhbiruka makuu sheegaa nabigeena khayrku usii kordhinaya maadaama ninka uu jannadoon yahay naarka cararna u yahay in alla intii naar looga badbaadi lahaa jannan lagu heli lahaa ayuu nabigan usii sheega calayhi salatu slam uma intaa kadib qaala nabigeena wuxuu yidhi alaa akhbiruka makuu warrama bimalaaki dalika kullihi arrinkaasoo dhan waxaad ku hanan karta makuu sheegaa inta hadda aan sheego waxaad ku haran karta makuu sheega naartan aad kaga badbaadi kartid jannada aad ku heli kartid qultu waxaan idhi balaa haa inaad ii sheegin iskadaa nabi allow ii sheeg ii sheeg yaa rasuul rasuulka allow fa kadib nabigeena wuxuu gacanta ku qabtay bilisaani carrabkiisuu nabiga saa u qabtay calayhi salatu slam carrabka ayuu nabigeena saa u qabtay qaala kadibna nabigeena wuxuu yidhi kufa calayka hada kan iska reeb kufa calayka hada kan iska ilaali ama kan iska iska jir ama kan iska reeb saasuu nabigeena ku yidhi calayhi salaatu wasalaam faqultu waxaan idhi marka mucaad intuu yaabay yaa nabiy allahi nabi allow wa innaa annaga la mu'aakhaduuna kuwa noola qabanaa miyaa nahay bimaa natakalamu bi waxaan ku hadlayna waxyaabahaan ku hadalna miyaa noola qabani qaala wuxuu yidhi nabiga faqaala nabigan wuxu yidhi alai slam hakiladka ha gablanta oo ha kuweysa ummuka hooyada yaa mucaadu mucaadow wa hal yukabu miyaa loogu turaa oo loogu muxua ridaa wa yakubu miyuu ku ridaa annaasa dadka fi naari naarta calaa wujuuhim wajiyaalkooda aw calaa manaakhirihim qorqoortooda ilaa xasaaidu alsinatihim carabadooda waxay ku soo goosteen oo carabadooda ay ku kasbadeen waxaan ahayn miyaa naarta dadka loogu ridaa ayuu nabigeena cadiyey sala allahu aleyh ali wasalam intaas oo khayra ayuu nabigeena u sheegay mucaad ibni jabal radia allahu tacaala anhu warda culimada marka waxay leeyihiin waxyaabaha xadiidkan laga qabana waxaa ka mid ah saxaabada nabigeena sala allahu aleyh wasalam juhdigii iyo dadaalka ay bixinayeen juhdiga ay bixinayeen safar ayaa lagu jiray fursaddii uu ka faa'idaysana arka ninkan maadaama nabigeena isku soo dhowaadeen markiiba wixii u darnaa umru ku hayay ayuu nabigeena weydiiyey calayhi salaatu salaam marka waktiga badow daa'ica loo yaqaano oo dadka ama alwaqtu daa'ic istaal ayaa tagtay saf ayaad ku jirtaa muxuu aha dad baad sugi kaa horeeyo inay dhammaystaan eh, xafiis ayaa tagtay saf ayaad ku jirtaa qof ayaad shir la leedahay shir kale ayuu ku jira waad sugaysaa wahaakada weyse ayaad weyse qaadani aqrab shay weysead weyse qaadani weysadii waa fayl oo hadda muxuu ahaa maadaama masjidka meelihii weysada la soo yareeyey in laisdaba istaaga laga yaaba inta ayada marka inaad ka faa'idaysato oo wakhtigaad aad kaa dayac min dikri allah subxana wa tacaala qur-aan akhrin waxaa weyaan duca alla barido khayr aad sheegta macruuf aad farta munkar aad reebta inaad qofku wakhtigiis ka faa'idaysto iyo cilmi xataa uu barto waa laga maarmaan weyaan saxaabada nabigeena juhdiga ay bixinayeen ayaa arrinka asagaa laga qaadanaya marka qofkan inuu wakhtigiis ka faa'idaysto aad bay muhiim u tahay sidoo kale nabigeena sala allahu alay waslam arrintii yaroo la weydiiyey inta khayr uu ka ratibay arka marka haddii qof mumina ku weydiiye wax wanaaga iyo khayr uu ku weydiiye ama cilmi uu ku weydiiye intii aad taqaano waxbaa ka gaabin inta aad rabe u sheeg wixii aad ugu kordhin kartana ugu kordhi inuu baahan ayaa laga yaaba weyaan xadiidkaas waxaa soo saaray alimaam اtirmidi fii sunanihi aw fii jaamicihi wاlxaafid aw alimaam ibnu maaja fii sunanihi ayay ku soo saareen waana xadiid saxiixa weeyaan xadiid saddexaad can abi umaamata waxaa la wari albaahili radia allahu tacala an arda abi umaama waa suday ibn cijlaan albahili radia allahu taala an arda tarjamadiisa oo yara faahfaahsan suday ibn cijlaan albahili wa radia allahu canhu arda wuxuu geeriyooday sanadkii siddeetan iyo lixda hijrada nabigeena sala allahu calayh waali wasalam abi umaama ayaa wuxuu le ana rasul rasulka sal lla alay slam sa'alahu rajulin baa ayaa weydiiyey sa'alahu waxaa weydiiyey rajulin baa weydiiyey faqaala ninkaa wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow maliimaan iimaan muxuu yahay qaala wuxuu yidhi idaa saradka haddii ay ku geliso xasanatuka wanaagaada ay ku faraxgeliso wasaadka ay ku xumaan geliso sayi'atuka xumaantaada ari ay ku dhibta oo dibsato oy ku xumaangelis ku murjiso fa anta adiga muminun mumin ayaata ayuu nabigeen yidhi sala allahu aley wasalam fa qaala wuxuu yihi yaa rasul rasuulka allow mal imu dembowga ama dembigana muxuu yahay qaala wuxuu yidhi idaa xaaka haddii aad shakiso fii sadrika xabadkaaga xabadkaadaad kaga shakiso iyo laabtaada shay-un shay fa dacu isaga tag kaas isaga ah ayaa dembi ah saasuu nabigeena yidhi sala allahu calayhi waali wasalam xadiidkan waxaa soo saaray alimaam xaakim fii mustadraki ayuu ku soo saaray imaamu dahabina wuxuu yidhi huwa calaa sharطihima ay sharطi اlbukhaari wa muslim xadiidkan shardiga bukhaari iyo muslim ayuu ku soo saaray alxaafid alxaakim caleyh raxmat ullah xadiidkan marka wuxuu kala jeedaa nabigeena sala allahu alay wasalam idaa saradka xasanatuka maxay tahay markaad salaad fiican tukata qur-aan badan akhriso sadaqo bixiso khayr la imaado inshiraaxu sadri arrinta inaad ku faraxda wanaaggaas aad ilaahay u dhowaatay inaad ku faraxdo taas waxaa weeyaan qurbigaas ada loo dhawaataad ku farado saadka sayiatukana waxaa weyaan markii dembi yar u kaa dhaca qof baad xamantay xan yaraad ku dhacday <clears throat> yaranba malaxane qof aad xamatay eh, wax unbaa kaa noqday inaad arrintii aad tiraanyo iyo murug iyo dhibaato aad ka dareento taa iyada weyaan eh, masalada ah eh, haddii ay ku xumaangeliso eh, dembiga adla imaaday fa anta muminu maxay marka anta muminu waxaa weyaan calaamaadkaas labada haddii lagaa helo inaad mumin tahay calaamada lagu garana weyaan calaamaadkaas waa calaamaadka lagu garto inaad muminka tahay weyaan shaygan kale wixii kaa shakigalo hadda intaasoo mucaamalo oo ribowi ah oo cad ayaa jirto intaasoo mucaamalo oo waxaa weyaan ribowi miya mise ma ahan laisku hay ayaa jirto tusaale ahaan hadda bangiyadan islaamiga horaan oo berigii hore shuruudda islaamka inta qaateen dadkii ay ku daateen kadibna wuxuu siibteen qaarkood ama qaybo ka mid wuxuu ah siibtay inay ummaddii ribada cunsiiyaan kuwaasoo kale waxaa weeyaan nacam asal ahaan habka mushaarakada iyo mudaarabada iyo alqard alxasan iyo waxyaabahaas ay bixinaan oo dhan oo wax sharci ku qatomo shuruuddii culimmadii u dejisay iyo lijaantii ay u dejisayna dhammaanteed waa shuruud waafaqsan shareecada islaamka laakiin markii ay noqotay in arinta la fuliyo oo la tabiiqiyo ayaa waxay ku dhaceen marka bunuugti ribowiga ahaa intii ay marayeen in lamid oma ka duwneen intooda badan oo ka mid lidaalika culimmadii horaan guddiga ka ahayd oo ku jirtay markay ogaadeen inay hawshooda ay saa u qasan tahay ay ka baxeen bannaanka ka istaageen wayna ummaddana oo caddeeyeen waxaan kala jeedaa marka mucaamalaadkaas maaliga ah oo mashbuuha ah oo maxaaraan baa maxaaraan la yidha hadii marba aad aragto adiga ka fogow kaas dembi kaas weya duurka ka mar riq ilahi waa badan yahay subxana wa tacaala waqis calaa dalika naam axaadiistii marka sida dhaqan ku ahaan jirtay imaamka caleyh raxmat ullah aw xafidahullah dhaqan ku ahaan jirtay in uu nasiiyo fahris axaadiista baabkan ku soo aroori karo oo kitaabkan gudihiisa ku yeela inaad meelaha ay kaga yeelaan aad noo sheega ayaa caado u ahaan jirtay sidii ayuu samaynaya bal arka wuxuu leey wandur waxaad eegta ibnu thaclaba waa kii nabiga u yimid sala allahu aleh wasalam markaasuu nabiga soo dul istaagay markaasu wuxuu ku yidhi ma adiga muxameda ma adiga ama muxamedow orya muxamedow saasuu u istaagay markaasaa wuxuu yidhi waan ku ajiibey sidii ugu jawaabay ayuu waa muxuu ahaa hoo uu ku yidhi hoo saasuu ugu jawaabay markaasaa wuxuu yidhi su-aal baan ku weydiinaya su-aashan aad baan kugu adkaynaya marka ha i caroonin markaasaa wuxuu yidhi ku muuqda ku hadal markaasaa ilahay baan kuugu dhaarina alihii samaawaatku hadal dheru soo maray ma ilaah baa kusoo diray markaasuu yidhi nacam u yidhi ilah baa soo diray markaasi allihii kusoo diraan kugu dhaariye ma ilaah baa shan salaad kugu fardyelay markaasuu yidhi nacam ha markaasuu yidhi allihii kusoo diraan kugu dhaariye ma allah muxuu ahaa inaan soonna bisha ramadaan kugu fardyelay nacam zakadii nacam markaasaa waxaa weeyaan wuxuu go-aan qaatay inuu arrinta ayad fuliyo xadiidkaas isaga ayuu ishaarayaa imaamka xafidahullah sidoo kale wuxuu ishaaraya xadiidka ahaa saddex kun iyo saddex boqol iyo lix iyo soddon xadiidka fi ahuuri aلطahuur shaطru اliimaan xadiidka ayuu ishaaraya sidoo kale wuxuu ishaaraya xadiidka sagaaliy afartanaad alislaamu wاliimaan wاlixsaan xadiidkii oo muxuu aha arkaan islaamki iyo arkaan iimaankii iyo arkaan ixsaankii xadiidu jibriil ayuu ishaaraya weyaan waxaad eegtaa uu kuleeyay sidoo kale wandur xadiidka toddoba iyo lixdanaad fii arkaan islaam wandur waxaad eegtaa xadiid saddex kun iyo shan boqol iyo lixdanaad fii arkaan aliimaan waxaad eegtaa xadiidka saddex kun saddex boqol soddon iyo laba fii afdal acmaal marka axaadiistaasna eeg oo waxaa weeyaan baabkan ay hoos imaan karaan ama hoos imaanaya arkaan alislaam waliimaan ayuu ku leeyahay imaamka xafidahu llah baab alikhlaas baraxtirka loo baraxtiro camalka ilaahay dartii iyo waniyati niyada subno loola imaado ayuu baabkan u baab yahay can cumar bn khaaab waxaa radi allahu tacala canhu qal wuxu cumar ibn khaaab sayd cumar sayd cumar minu tarjamo u bahan waa maya waa taqaanaan waa ninkii shaydaanka haddii uu jid isaga maro u shaydanka jidka isaga mari karin waa ninkii ad taqaaneen oo markii cabdillahi bin mascuud uu leeyahay markuu cumar soo galay islaanimadoo soo islaamay ayaan salaaddii inaan tukanno oon kacbada agteeda ku tukanno awood u helnay radia allahu taca an arda waa mulhamkii in badan ka mid ah ilaahay subxana wa tacala waxyaaba ku dhawaaqay qur-aankii isaga ku waafaqay siduu asagaba sheegay radi allahu taala arda qala wuxuu yidhi sayid cumar samictu nabiya nabigana ka maqlay sal sl yqul isagoona yaa ayuhannaas wardadow inamaa in kale ma ahani alacmaalu acmaasha iyo waxyaabaha la qabta biniyati niyo ayay ku qotomaan camal kasta oo la qabto niyo ayaa gundhig iyo asaas iyo saldhig a weeyaan wa inamaa limri'in qof la arkana waxaa u sugnaaday maanawa wuxuu niyoodo ayaa usugnaaday sugnaaday faman qofkii duulkii kaanat hijratu haajiritaankiisu ila allah la weyni warasuuli rasuulkiisa fahijratu haajiritaankiisa ila allah laweyn aggiisa ayay ahaataa i warasuuli rasuulkiisa waman haajara qofka haajira ilaa dunyan addunya yusiibaha u asiiba imraatin haweeney yatazawajaha uu guursani fahijratu haajiritaankiisa ilaa maa haajara wuxuu haajiri ay ahaanaysaa weyaan xadiidkan waxay culimmada u yaqaanaan oo mashhuur ku yahay muhaajir ummu qays nin saxaabi ahaa oo waxaa weeyaan maka joogay kadibna gabadhii u jeclaaday ay ku tiri haddii aad guursanaysa guur iga doonaysa waa inaad ila haajirto sidii kusoo haajiray kadibna xadiidkan ayaa sabab wuruudkiisa uu yahay culimada yihah raximahumlah ramatan waasica xadiidkan marka niyada inay asaas u tahay wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diina xunafaa wax kasta waa niyada haddii niyada ay kaa xumaatana wax kuu qabsoomay ayaa iska yar weeyaan hijrada marka qofka haddii aad meel ka haajira ood meel u haajira waxyaabaha waska tusaalahaan ganacsi aad u haajirtay meeshaan ad ka baxday dubay aad aaday dhib ma lahan adduunyadu helaysa aad u haajirtay halkan aad ka baxday cumro ayaad aaday inaad ilaahay raaligarayso hijradaas waa hijro ilahay darti aad meel u aaday meel aaditaankaada marka waa inuu noqdo ama wax bannaan ama wax muxuu ahaa mustaxaba ama wax waajib inaad noqdo weyaan laakiin cantarbaqashi iska socod iyo waxaan macno lahayn oo dembiyaal mararka qaar laga gaari looma baahno hijrada marka culimada waxay yidhahdaan sida horeyba aan ugu sheegnay kitaabkan ka horreeyey in laga haajiro min baladi اlkufri ilaa baladi اlislaam beledka waxaa weeyaan gaalada ay saldhigga u ah oy gaalada leedahay in laga hijroodo oo beled islaam loo hijroodo taas ayada oo la aado oo loo guura ayaa hijrada la yidhahda weyaan hijrada marka waa waajib in laga haajiro beled اkufri ilaa beled اislaam waa waajib laakiin waxaynan waajib noqonaynin oo qofka mustaxab ay u noqoni oy muxuu aha farad ku noqonaynin ida اstaطaaca an yudhira alinsaanu amra diinihi diintiisa qofka hadduu banaanka soo dhigan karo oo diintiis usan mxuu ahaa haba yaraata la gabanaynin marka hijrada waajibkuma ahan maxay ta marka idhaaru diinka maxay ta culimada laba qowl ay leeyihiin raximahullah raxmatan waasica culimo waxay leeyihiin haddii aadaanka la ogolya oo qofku salaada la adimi karo xijaabka la xiran karo waxaa weeyaan shacairta islaamka oo muuqata bannaanka lasoo dhigi karo dhibaato ma laha dhibaato ma lahan oo qofka hijrada waajibkuma ahan ayay leeyihiin waa mustaxab waa sunno culimada muxaqiqiinta qaar ka mid ah oo sheekheena sheekh saalix cusaymi xafidahu llah uu ka mid yahay waxay qabaan idhaaru diinka waa in aad awood u heli karto inaad diinta gaalada inay baail tahay aad bannaanka la istaagi karto oo diintiinna waa baail diin ma ahan ood ceebayn kartood dhihi karta diintiina waa maciib oodna ku badbaadayso haddii arintaas ama ku badbaad ama ku badbaadin laakiin aad diinta baailnimada caddayn karto asal ahaan haddii aad ku badbaadayn dee war maba yeele meel aad ugu badbaadayn mogta kuna badbaadays marka ayada wuxuu leeyahay isaga iyo rag badanoo muxaqiqiinta ka mid a ah, in marka iyada ayna noqonaynin waajib oy mustaxab noqonaysa haddii aad idhaaru diinka uu noqona inaad gaaladii islaamnimadan ay xaq tahay diintoodan ay baailta aad u caddayn karto oo dhibaato aad kala kulmaynin waaya wa fii riwaayati riwaayat bukhaari bukhaari u inamaa in kale maana alacmaalu acmaasha biniyaati niyooyin ay ahaadeen wainamaa in kana maan likulli mriin qof la arkana maa noogu ayuu leeyahay xadiidka shanaad can abi hurayrata radi allahu ta anu arda qal wuxu abu hurayra abu hurayra waa taqaanaan waa raawiyat alislaam islaamnimada ama diintan islaamka culimada loo yaqaana raawiyat alislaam weriyaha islaamka oo axaadiista nabigeena soo wariya waa raqam waaxid ninka ugu horey ugu horeeya xagga axaadiista nabigeena sal alla slm warinteeda weyaan inta xadiis u warin waa taqaana shan kun iyo ziyaado xadiid ayaa laga haya laakiin kumanaan kale in laga inaad wariya ayaa laga yaaba oona soo gaarin isagana waxaa wey intuu xifdiyey oo dhan ma gudbinin muusan gudbinin radia allahu taala arda ama waa gudbiyo qaybo ka mid ah waxaa weeyaan lagama xifdinin oo bedelkii asagaa saxaabo kale ayaa mxua noo soo gudbiyeen can abi hurayrat radi allahu ta arda qal wuxu abu hurayra samictu rasul rasulka alla ka maqla sal slm yqul isagoo le ina awala annaasi dadka kan ugu horeeya oo yuqdaa la xukuma yowma alqiyaamati maalinta qiyaama caleyhi dushiisa oo xugun la duldhigo rajulu nin weeyaan istushhida la dilay ama shahiiday fa utiya bihi kadibna fa utiya waa la keenay bihi isaga ayaa la keenay oo maxkamadii rabbi ayaa la keenay weeyaan maalinta qiyaama fa carafahu wuxuu xasuusiyey rabbigeen nicamahu nicmooyinkii nicamahu nicmooyinkiisii ayuu xasuusiyey adu galay caafimaadkii abuurkii indhihii dhegihii caqligii maalkii fiyoobidii awlaadii wamaa ilaa daalika nicamtii ilaahay uu galay subxaana wa tacala oon la koobi karin ayaa la xusuusiyey fa carafahaa isna wuu qirtay oo waa okobaaday waa gartay weyaan qaala wuxuu yidhi <clears throat> allah dhihi marka addoonka ayuu la hadli famaa camilta fiiha nicmooyinkaas tirada badan oon ku siiyey maxaad ku camalfashay qaala wuxuu yidhi qaataltu fiika qaataltu waan dagaalamay fiika jidkaada ayaan ku dagaalamay xata istushidtu ilaa liga shahiidiyo ama ilaa aan ka shahiido ayaan jidkaada ku dagaalamay weyaan qaal wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay been ayaad sheegtay walaakinaka adiga qaatalta waad dagaalantay lian yuqaala in lagu yidhaahdo ama in la yidhaahdo jariiun waa nin geesi ahoo dhiiran faqad qiila nin geesi oo dhiiran waa la yidhi oo warka asaga horay ayaa loo yidhi uma intaa kadib umira bihi waa la fari umira bihi ay biakhdi in la qabto ayaa la fari oo fa kadibna waxaa loo jiidi calaa wajhi wajwaji ayaa loo jiidi xataa ulqiya ilaa muxuu ahaa lagaga tuura fi naarta lagaga tuura weyaan ciyaada bilah ninkaas ayaa marka u horeeyo waa qof jidka alla subxaanah watacaala ku shahiiday oo ku dhintay oo lagu dilay kadibna qofka u horeeya oo naar loo jiidana isaga noqon ciyaada bilah maxaa yeelay niyadii ayaa khariban niyadii ayaanan saxneen oo wuxuu wax u muxuu ahaa samaynayey in uu shahiido in la yihahdo cafwan in la yidhaahdo waa geesi waa nin dhiiran waa nin saad la yihahdo weyaan tan labaadna waa rajulu nin weyaan oo tacalama bartay alcilm cilmiga bartay waa hawsha hadda annagaan u fadhino annaga ayayna taabanaysaa ama mid akrina ha noqdo ama mid akhrisana ha noqdo annaga noo taalla xadiidkan nas'al allaha asalaama walcaafiya wa rajulun nin weeyaan tacallama bartay alcilma cilmiga ilaahay bartay subxaana wa tacaala cilmiga diinta shareecada ayuu bartay waqara'a alqur'aana qur'aanka allana wuu xifdiyey ama wuu akhriyey fa utiya waa la keenay bihi isaga ayaa alla loo keenay subxana wa tacala waa caalim waa qaari ilah baa loo keenay subxana wa tacala nasal allah salama alcaafiya facarafahu kadibna alla wuxuu muxuu ahay eh, tusaaleeyey amaba u xasuusiyey nicamahu nicmooyinkiisa facarafa isna wuu gartay war intaasoo cilmisoo kumaanan siinin soo qur-aanka kumaanan barin soo saa muxuu ahaa wahaakada soo intaasoo nicmo kumaanan siinin ha facarafa wuu gartay weyaan qala wuxuu yidhi famaa camilta fiiha maxaad ku qabatay cilmiga aad baratay maxaad ku qabatay qala yihi tacallamtu alcilma cilmiga ayaan bartay wa callamtu dadkana waan baray wa qara'tu waan akhriyay alqur'aana qur-aankana fiika ay fii ajlika aw liajlika dartaa ayaan muxuu ahaa u bartay qur-aanka intaas ayuu dhihi doonaa weyaan dadka ayaan cilmiga ayaan bartay cilmiga dadka ayaan sii baray qur-aankiina dartaa ayaan ilaahayow u akhriyey saas ayuu dhihi doonaa nasal allah asalama alcaafiya qaala wuxuu yidhi kadabta been ayaad sheegtay beenala ayaa tahay weeyaan walaakinaka adiga tacalamta waad baratay alcilma cilmiga ayaad baratay liyuqaala in lagu yidhahda caalimun waa cilmi badane in lagu yidhahda ayaad u baratay wa alqur'aana qur waxaad u xifdisay liyuqaal in la yihahdo huwa isaga qaari'un waa nin qaari ah qur ilaahay aad u akhriy lagu yidhahdo ayaad eh, u baratay ood qur u xifdisay weeyaan faqad qiila arrinkana waa la soo yidhi hoo oo ajirka aad doonaysay horaan ayaa lagu soo siiyey uma intaa kadib umira bihi waa la fari fa suxiba waxaa loo jiidi calaa wejhi wejigiisa ayaa loo jiidi weyaan xataa ulqiya ilaa lagaga tuuro fi naar naarta lagaga tuuro ciyadan bilah taa khatar weyaan masaladaas ikhwaanii fillaah waa masale annaga dhan noo wada taalo mid wax akhrina ha noqdo iyo mid wax muxuu ahaa dhegaysana ha noqdo haddii cilmigan qofka uu u dalba in sheekh uu ku noqdo oo la yidhahdo waa sheekh hebel oo waxa weeyaan boosaska iyo kuraasta loo dhiga oo jidka loo banneeya oo lagu sharfo oo raggii hore sida la yeeli jiray ziyaaro iyo howlo noocaasa lagu siiya hadduu qofka u barto hadduu u barto oo niyadiisa ay sidaa tahay dadka naarta lagu jiidaa weliwejweji loogu jiidaa ciyaadan bilah oo alla hortii lagu fadaxaynoo beenaala inuu ya lagu qiraa ayuu ka mid noqon doonaa nasal allah asalam walcaafiya ilahi naga badbaadi subxana wa tacaala waayahay warajula kan saddexaadna waa nin oo wasaca allahu calayhi ilahay uu waasiciyey ilaahay baa u waasiciyey wa wuxuu siiyey min asnaafi ilmaali maalka noocyaalkiisa kullihi dhammaantii ayuu siiyey maal ayaa laga badiyey fa utiya bihi kadibna alla ayaa loo keenay fautiya waa la keenay bihi ayaa alla loo keenay facarafahu rabbi subxaana watacaala markaas ayuu xasuusiyey nicamahu nicmooyinkiisa facarafaha wuu gartay maalkii iyo nicmadii iyo barwaaqadii aad ku jiray iyo caqliga lagu kasbay iyo caafimaadka iyo waladka iyo zawjaadka iyo wanaagga la siiyey ayaa la xasuusiyey facarafaha kadibna wuu gartay qala wuxuu yidhi famaa camilta fiiha maxaad ku camalfashay nicmadaas aan ku siiyey intaa leeg maxaad ku qabatay qala wuxuu yidhi maa taragtka maanan tegin fii sabiilin jid maa taragtka maanan tegin min sabiilin jid oo tuxibu aad jeceshahay an yunfaqa fiiha in wax lagu bixiyo oo adii aad jecesha kamaanan tegin ilaa haddii uu jiro anfaqtu waan ku bixi fiiha iyada dhexdeeda ayaan ku bixiyey laka liajlika adi darta ayaan u bixi weliba saasuu dhihi doona waaya qaar wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay beenala ayaa ta weeyaan walaakinaka adiga facalta waad fashay arrinka asagaoo nacam waad bixis bixinti laakiin waxaad u bixisay qasadka ayaa kaa kharibnaa bixinta meeshii aanan toosnayn walaakinaka adiga facalta waad fashiliyo qaal ina yidhahdo huwa isaga jawaadun waa deeqsi badane deeqsi weyan qofka isagaa sakhaawo weya ninka ayaga asagaa weeyaan faqad qiila arrinkiina waa la yidhi oo ajuuradaadii iyo ajarkaadii waad hormarsatay weeyaan <clears throat> uma intaa kadib umira waa la faray fa waxaa loo jiiday calaa wajhi wejigiisa ayaa loo jiiday uma intaa kadib ulqiya waxaa lagu turay fi naarta ee lagu turay ciyaada billaah xadiidkan waa xadiidka dadka sakhaawada waxbixiyo ood ilahay maalka siiyey iyo dadku cilmiga ama barta ama dadka baro iyo dadka jihaadka jidka alle ku jihaado xadiid kaga xanuun badan oo kaga murugo badan xaqiiqatan sooma maray oo dhib badan weya marka niyada aan la jihaadno culimmadanina iyo raggii salafka ahaa dariiqooda saasuu ahaa dalabna alcilma ligayr illah fa aba an yakuuna ila lilah cilmiga waxaan u dalabnay ilaahay hayrkii ayaan u dalabnay dhihi jireen laakiin cilmiga ayaan kaa yeelayninba inaad ilahay hayrkii waxaana u dalabto abadan lagama yaabo cilmiga haddii marba ilaahay subxana wa tacala uu cagta kuu saaro haddii marka adoo cilmi bartay aad ilaahay wejigiis waanan aad doonto oo tiraadiso dee marka ayadii aad eedi cilmigii aad ku baran lahayd ikhlaaskii cilmigii aad niyadii mooska a joogto aad ku baran lahayd cilmigii riyaaga sususka meesha uu jooga xumaantiis aad ku baran lahayd cilmiga ayaa lagu makani oo lagu siiyey haddana waxaad ku jirtaa binaqiidihi cilmigii w muxuu ahaa cagsigiisi aad ku jirtaa markii aad eedi weyaan haddii marka qofkii fasaxiiba eh, muxuu ahaa finaar lagaa dhigo ama laga dhiga ciyaadan bilahi qofkii muxuu eedayaa yuuna eedayaa weyaan nasal allah asalam alcaafiya ilahay naga badbaadi subxana watacala xadiidka lixaad can abi kabshata waxaa laga wariyey alanmari abi kabsha magaciisa waxaa la yihahdaa sacdun aw saciid sacad ama saciid ayaa la yihahdaa abi kabsha mudajaji qolo ree mudajaj layia mudajaj la yihahda ayuu ka dhashay weyaan waa saxaabi jaliil ah radia allahu taca anu arda abi kabsha alanmari anahu isaga samica wuxuu ka maqlay rasul buu ka maqlay sal sl min qol isagoole alaaatun saddex uqsimu calayhinna saddex waan ku dhaarani markaan ku dhaarto kadibna oo uxadiukum waxaan idiin sheegay xadiian xadiian waa idiin sheegay faxfaduuhu ee xifdiya saddex shay horta waan ku dhaarani inay dhacaan ama inay sidaan u sheega u jiraan ayaan ku dhaarani kow xadiid ka dambeeyana waa idiin sheegi xadiidkaana xifdiya ayuu nabig yihi sala allahu calayh waali wasalam ma badneen axaadiista nabigeena sal l slm intuu sheego kadibna uu yidha faxfaduu ma badneen ma badneen aaday u koobanta kanaa ka mid marka nacam qaala wuxuu yidhi nabigeena sal allah alay slam maa naqasa maalulmaal ma nusqaamiyo wax kama dhimo maa naqasa maalu cabdin addoon maalkiis ma nuqsaamo min sadaqatin sadaqa xaggeed kama nusqaamo sadaqa laga bixi awgeed uma nusqaamo weyaan nabigeenu ku dhaarna caleyh salaat slaam dhaar ayuu nabigeena mara calayhi slat slam wuxuu leeyahay ilaahay baan ku dhaartaye maal addoon uu bixiyey sadaqa u bixiyey maalka isaga ah ma nuqsaami sadaqada ayada sadaqadaa darteed maalka uma nuqsaamo nuqsaantaad marka ama ha noqoto xisi ama macnawi ha noqoto weyaan tan labaadna walaa dulima cabdun addoonna lama dulmiye madlamatan dulmi lama dulmiye oo fa sabra uu sabra calayha dusheeda ilaa hadduu uu muxuu ahaa sabro zaadahu allahu alla weyne ayaa u kordhiya cizan sharafu u kordhiya weeyaan walaa fataxa cabdun addoonna iskuma fura baaba mas'alatin tugsi iyo dad inuu wax weydiisto albaabkii iskuma fura ilaa hadduu fura fataxa allaahu calayh allah ayaa ku fura baaba faqrin faqiirnimo albaabkeed ayuu rabbi ku furaa subxaana wa tacala ow kelimatan ama kelimad oo naxwaha latoo ah intaana nabigeena sal slam ku dhaartay tan koobaad sadaqadii malkse u nusqaaminaynin tan koobaad horta waxaa weye ajirkeeda ma nuqsaamo haddii marba ilahay dartii qofka sadaqa u bixiyo ilaahay subxana wa tacala wuu u barbaariya siduu nabigan cadiy sal allah alay waslam markuu addoonka wax yar sadaqaysto ilaahay baa u barbaariyo sida midkiin aad u barbaariyo faraskiisa canugiisa u barbaariyo ilaa ay wax aad weyn ahaato kadibna maalinta qiyaamu rabbi ugu oofiye subxana wa tacaala tan labaadna waa mujarab sideedaba maalka waxaa weeyaan yamxaqu riba wayurbi sadaqaat tarbiyadaas marka la tarbiyanaya sadaqada adduunkan waa noqonayo maalka sadaqada ayaa lagu bixiya nacam maanta kun shil ayaad hay shan boqol ayaad ka bixisay laakiin ilaahay subxana watacala wuxuu ballan qaaday inuu meesha ay soo buuxiyo haddii niyadaada ay toosnayd nacam tan saddexaadna waxaa weeyaan qofka inuu magan allah waxa laysiiye u yihahdo gacantuu horsada taas hadduu horsada nabigan wuxuu caddaynaa sal allah alay slam ilaahay baab faqri ayuu ku furayaa ilaahay baab faqri ayuu ku furayaa saddexdaas nabigan uu ku dhaartay sala allah alay w shakina ma lahan intana waad aragteen intaba waad aragteen mid idinka qarsoonaaba yeelaateen ma lahan oo muxuu ahaa inaan maal ay sadaaka nusqaaminaynin qof la dulmiyey sidoo kale oo sabray ilahay cizi ayuu kordhiyaa subxana wa tacala waa macruuf tan saddexaadna u dambayso waa baabkan waxaa weeyaan baabka masalada ah xadiidka nabigu uu sheegaya aadgalna marka xadiikum waxaan idiin sheegaya xadiian xadii faxfaduu xifdiya xifdiya weyaan qaala wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahana saa wuxuu dhihi inamaa in kale ma ahan adduunyada liarbacati nafarin aafar qof ay u sugnaatay adduunyada dadka la siina oo heli oo afar kooxood weeyaan ama dadka adduunka ku nool cabdin addoono rasaqahu llah alwa inuu ku irsaaqay maalan maal iyo cilman cilmi cilmi iyo maal laiskugu daray waana wax addu yar dadka in cilmi shariica iyo maal laiskugu daro wax addu yar ma badna waa naadir jiddan lidaalika culimada waxay dhihi jireen man alaba alxadiid aflas qofka xadiid muxuu aha raacdo oo cilmigan xadiidka u jeesta wuu khaariqa saasay dhihi jireen marka qofkii inuu khaariqa rabo xadiidka iskaga fariista qofkii taajirnimara iskaga taga inkastoo culimo ay tujaar jireen alxaafid ibn xajar iyo xaafid adahabi iyo rag badan oo culimahoo dhaqaale aad u badan haystana way jireen laakiin inta badan maxaa yeele cilmiga wuxuu u bahan yah in waqti la geliyo shaqadana waxay u bahanta in waqti la geliyo marka labadii eh, muxuu ahaa shaqo inaad qofka isku si ugu soo baxo wax adag weeyaan nacam cabdin adoona rasaqahu llah inuu ku risaaqa maal maal iyo cilman cilmi fa huwa isaga yataqi fiihi yataqi wuu ugu baqayaa fiihi cilmigaas dhexdiisa ugu baqiya rabbahu rabbigiisa oo yafsilu wuxuu ku xiriiriyaa bihi isaga ama fiihi isaga raximahu raxmkiisa ayuu ku xiriiriyaa ilahay bu ugu baqaa xoolahaas raxmkiisuna ku xiriiriya kow wayaclam wuu og yahay lilaah alla waa inuu fiihi isaga xaqan xaq inuu alla ku leeyahay wuu ogsoon yahay oo xaqi zakadii iyo waxaa weya fii amaanihim xaqu macluumun lisaa'il walmaxruum xaqii allaad ku lahaana wuu bixinaya weeyaan kow fahaada ninka isaga biafdal manaasili boosaska iyo darajooyinka ku ugu fadliga badan ama meesha ugu fadliga badan ayuu ku qotamaa uu joogaa weyaan ka isagaa cilmi io maala laiskugu daray maalkiina xaqi laga rabay sidii alla uu rabay ayuu u bixinaya ninka isaga marka meelaha ugu sarreeyo ama mansilada ugu fadliga badan ayuu joogaa weyaan igo cabdin adoona rasaqahu llah alweyne u ku risaaq cilman cilmi olam yarasuqu uusan ku risaaqin maalan maal uusan ku fa huwa isaga saadiqu niya adoonkan cilmi aa lagu risaaq laakiin maal ma lahan sida loo badan yahay weyaan dadka ahlucilmiga ay u badan yihiin fa huwa isaga saadiqu niya niyadiisu ay wanaagsanta weyaan kow fa yaquulu wuxuu leeya low ana lii haddii ay sugnaan leed maalan maal la camiltu waxaan ku camalfali lahaa bicamali fulan hebel siduu ugu camalfalo oo ninkii wanaaga samaynayey oo sadaqada iyo khayrka iyo wanaagga muxuuha bixinayey sidii aad ku camalfalay anuu ka camalfalay ayuu leey hadii maal aan lahaan saasuu muxuu ahaa kutaami fa huwa isaga biniyati niyadiisa fa ajruhumaa labadu ajar sawaaun waa siman yihiin ninkaas ajarka muxuu ahaa eh, maalka bixintiisa helay cilmigana lahaa iyo kan cilmiga laha maalkii aanan gacan ku hayn laakiin ninkaas wuxuu qabana inuu qabta raba isagoonan muxuu ahaa wax kala samaynin niyadaas ayaad ilaah subxana watacaala ku abaalmarina oo ninkaas ayaa laga dabageynaya iyagoo cabdin addoonkan saddexaad rasaqahu llah alla inuu ku irsaaqa maalan maal walam yarsuqa cilman cilmi aan ku lagu irsaaqin fa isaga yakhbitu wuu waaloobaya amaba wuu butaamaya wuu iska inta ku dhac inta ku dhac inta ku dhac meel meel buu iskaga dhici fa huwa isaga yakhbitu wuu ku muxuu ahaa turanturanaya inta ku dhac halkaa ku dhac fii maalihi maalkiisa bikayri cilmin cilmi la'aan meeshu inta iskaga rid inta wax ka soo kasab inta ku rid ma xalaalba ma xaraana ma bannaanta ma bannaana waxaas uma eegaayo ka isaga saa weyaan fa huwa isaga yakhbitu wuu ku butaamaya fii maalihi maalkiisa bikayri cilmin cilmi la'aan laa yataqii fiihi uguma baqa rabbahu rabbigiis uguma baqa walaa yasilu kuma xiriiriya fiihi isaga raximahu raximtiisa walaa yaclamu ma ogsoon ilaah la weyne fiihi maalkaas xaqan xaqu ma ogsoono zake iyo wa fii amwaalihim xaqu macluumin lisaa'il maxruum iyo baabkaas uma qorno weyaan waaya fa haada isaga biakhbathi lmanaasili boosaska kan ugu xumaanta badan ugu liidan ayuu joogaa weyaan ka isaga ahna biafdal kana waa biakhbathi almanaazili weeyaan waaya boosaska la dego ama meelaha meesha ugu liidan ayuu joogaa iyagoo cabdin addoonkan afraad weeyaane lam yarzuqu llah alloweyn usan ku irsaaqin maalan maal walaa cilman cilmina gacan kuma haayo shareeca maalna gacan kuma haayo fa isaga yaquulu wuxuu le marka intaa waxaa kusii darsaday niyad xumo hadduu cilmi lahayn maalan lahayn ood niyad wanaagsan lahaale waxbay ahaan layd niyad xumu kusii darsaday fa isaga yaquulu wuxuu leeyahay low ana lii haddii ay ii lahayd maalan maal u sugnaan lahaa low ana lii hadduu ii lahaa maalan maal la camiltu fiih waan ku camal fali lahaa bicamali fulaan hebel camalkiisaan ku camal fali lahaa fa huwa isaga biniyati niyadiisa isna loo qabanaya fa wisruhumaa labadooda dembi sawaaun waa siman yahay weeyaan kii maalka badan haystay oo muxuu ahaa maalkii ku waaloobaayey ama ku butaamayo meelba ku shubaayey ka isaga isku dambi yihiin ayuu nabigeena cadayna sal allah alay slam intaasoo dhan marka niyada ayaa ah muxuu ahaa xukumayso marka bawsalada iyo shukaanta amaba sterinka waxaaya waa niyadii niyada haddii ay toosnaatana khayray kugu hogaamini haddii ay qalloocsanaatana naar iyo xumaan bay kugu shubaysaa ciyaada bilaah xadiidkaas waxaa soo saaray alimaam tirmidi ayaa soo saaray iyo alimaam ibnu maaja waana xadiid saxiix xasan saxiixa weeyaan can abi umaamata albahili waxaa radi allahu taala anhu abi umaama wakiian soo marnay qala wuxuu yih abi umaama ja'a rajulun baa u yimid ila nabi nabigu yimid sal alla alay slam faqala wuxuu yih ara'ayta nabi allow iga warran rajula nin oo hazaa duulay yaltamisu isagoo raadina alajra ajar inuu alla ka helo iyo dikra sheegsheegitaan dadka ay sheegsheegaan raadina qofkii muxuu ahaa jihaad u aada bal ka waran maa lahu maxaa u sugnaaday muxuu le qofka asaga qof baa jihaad alla jidka alla ku jihaada oo jihaad u baxay wuxuu raadina laba shay inuu isku helo dadka inaad sheegsheegaan geysinimis la sheega tan labaadna inuu muxuu ahaa ajar helo in la sheegsheegay ajar inuu isku helo tusaale ahaan ninka maanta oo sheekhnimona balhel oo magacaada soo yarbaxa dee allana u dhawow raba intaas ka soo qaad annagaan isku mithaalina ama darsiyuu akhrinaya qofkii sheekhnimada ha muuqato oo bannaanka ha yara timaado dadkiina kaa faa'iideen oo ajar ka hel labadaasuu isku garab wadaa qofkii muxuu heli nasal allah asalaama walcaafiya ara'ayta bal ka war oo hazaa duulay yaltami isagoo dalbi alajra ajar iwa dikra in la sheegsheego la yara ammaano maa lahu maxau sugnaaday faqaala rasuulka wuxuu yihi sal slm laa shaya lahu waxba uma sugnaanin oo ajar ahayu nabig yidhi sal ly slm wax ajara u sugnaada lama arka weyaan uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi ina allaha alla weyne laa yaqbalu ma aqbala min alcamali camalka xaggii kama aqbala ilaa maa kii mooyane kaana ahaade ilaa maa kii mooyane kaana u sugnaaday lahu isaga ina allaha alla weyne laa yaqbalu ma aqbala min alcamali camalka ilaa maa kaana lahu khaalisan ilaa maa kii mooyane kaana ahaade lahu lilaah alla weyne khaalisan mid u barax tiran wabtuqiya lala doontay bihi camalka isaga wajhuhu wejiga alla lala doontay weeyaan kaasumaad alla aqbala subxaana wa tacaala mid kale ma aqbala bal ninka eego khayr ayuu samaynaya qofkii tusaale ahaan halkaana la yaboohay wuxuu yidhi hal milyan baan ku yaboohay ama boqolkun baan ku yaboohay ama kun shil ku yaboohay marka ayadana wuxuu leey war dadka kaharinoo yaanan bakhayl lagu dhihin yaanan bakhayl lagu dhihin amaba inaad deeqsi tahay dadka ha garteena masjidkan la dhisana ajarkiis iyo wanaagiis iyo khayrkiisa qayb ka hel ayuu yidhi kaas marka nabigu wuxuu yidhi alai sl slam laa shaya lahu cashir ayuu dhigayaa sheekhnimada bannaanka soo dhig oo ha lagu barto oo sheekh inaad tahay oo muxuu aha ummadda jidka kuu bannayeeno waa qodob ajarkana hel oo muxuu ahaa cilmiga baritaankiisa hel laa shaya lahu ciyaada biاllah whaakada waqis calaa dalika jihaadki waa kaas arrintaas marka waa halis arrinta ayada ah waa in lala jihaada maa caalajtu shaya ashadda calay min niyati ay salafku dhihi jireen wax aan la xarbinno oon la muxuu aha dagaalanno oon la dadaalno oo niyada nooga dara weligeed ma arkan ay leeyihiin markii aad soo leexayso ood jidka soo saarto ood ilaahay u jeedisaba markiiba bini aadamka ay ku leexinaysaa markaad toosiysaba way kula qalloocanaysaa marka niyada ikhwaani fillaah ha aad niyooda lidaalika culimadu waxay dhihi jireen halka xadiid ayay saddex jeer niyo la imaan jireen halka xadiidka ay akrinayaan inta xadiidkaas dhowrka sadara intaad akhrin waa niyadaada aad markiiba marka ay leexataba soo celi saas ya saa loo celceliyo weyaan marka arrinta ayada aad iyo aad looga taxadiro inta lagu kala hormaray oo qofka cilmiga ilaahi subxana wa tacaala ugu barakaynaana iyo qabuulka dadku ku siinaana waa inta ayada la socda qofkii raba in sheekh uu noqdo oo cilmigiisa lagu intifaaca oo ummaddii ay ka faa'idaystaan sida culimmada aad taqaanaan qaarkood sida sheekhana sheekh umar oo kale iyo ragga la midka uu noqdo qofka dooni niyadiisa ha wanaajiyo ya raggaasaad arkaysaan hadda rag badana la yaqaano caama culimada oo taqaan hebel waad la yaabaysaan hebel hebel ragga qaar oo taqaanaan ragga ayaga markaad hoos u gudo gasho ood xaqiiqadooda aad muxuu ahaa ilaah baa ogsoon laakiin in badan aad ka aragto waad yaabi qiyaamuleylkooda soomkooda naafilada ah dikrigooda qur-aan akhrintooda samaaxadooda qalbiga ah jawaanib badan markaad aragta xataa sakhaagooda qaarkood yacni waad la yaabi jawaanib iyo muxuu wayaabo badan oo annaga aanan ogeyn ayaa ilaahay subxana wa tacala iyaga ka dhexeeya taas ayaa qabuul badan rag ayaga ka cilmi badan ayaga ka cilmi badan oo ka maqdiro badan ayaa dhulka yeelo mid maqdiro yarna ilaahay subxana wa tacala wuxuu gaarsiinayaa meel aad u sarraysa sababtana waxay tahay anniyatu hiya alfaariq marka niyadaas ayadaa qofkii raba inuu muxuu cilmigiisa naafic noqdo niyada ayadaa ku dadaalo weyaan waaya xadiidkan waa xadii waxaa soo saara alimaam النسائي في سننه waana xadيiث xasن صحيiح weyaan xadiiث sideedaad can abi hurayرة رضي الله taعala anu arضa qal وxu abu hurayra qala rasul rasulka wuxuu yihi slى الlaه عaليه وaلي وsلم inamaa in kale ma ahani yubcaثu الnaasu dadku waxaa la soo bixiyaa calىa niyaatihim niyaalkooda lagu soo bixiyaa nin walba niyadiisii sidai ay ahayd ayaa lala soo bixiyaa weyaan xadiidkan waa xadيث صaxiixa ibn maaja ayaa soo saaray can ضaxaak ibn qays waxaa laga wariy ibn khaalidin alakbar alquraشhi صaxaabi weyaan wuxuu geeriyooday afar iyo lixdanka jirada nabigeena sal allah alay slam daxaak ibn qays ayaa wuxuu le qaala wuxuu yihi radi allahu taala arda qala rasul wuxu yihi sal slm in allaha la weyne tacala korhayo yaquulu wuxuu leeyahay ana aniga khayru shariikin mid lala shirkooba kan ugu khayr badan ayaana weeyaan mid lala shirkooba kan ugu wanaagsan ayaana ayuu alla leeyahay subxaana wa tacaala man ashraka qofkii ila wadaajiya bi aniga wax ila wadaajiya fa isaga lishariikii shariigayga ee iskala man ashraka qofkii la wadaajiya bi aniga yacni shay-an fa huwa shayga isaga lishariikii kii aad ila wadaajiyey ayaa iskala oog u dhaafaya aniga ayaa ugu wanaag badan inta lala shirkooba haddiiba qof wax liigu daro ayar wixii waa iskaga dhaafaya qofkii liila siiyey ayaan ugu tegi ya ayaan ugu tegi hadda bini aadamka waad aragta haddii wax ay ku shirkoobaan hadday wax ku shirkoobaan oo shirkad ay noqdaan waxaa weeyaan inta badan inaad qof ugu tanaasulo adkaanaysaa dad baa kun shil laisku siiyey ama laba kun laisku siiyey aa isku leedihiin kun shil aan sarrafnayn shan boqol aa sooma inuu u daya adagta laakiin alla wuxuu ley subxana wa tacaala aniga muxuu ahaa baabkan in wax lala wadaajiyo maba maba maba yeelaba oo iskaga dhaafaa qofkii lila wadaajiy ayaan u deeya lidaalika wuxuu le rabbigan subxana wa tacaala ana aniga khayru shariikin mid lala shirkooba kan ugu khayr badan ayaan ahay man ashraka qofka ila wadaajiy aniga oo qof kale wax igu daro fa huwa isaga lishariiki qofkaad ila wadaajiy maan ugu tagay oon siinaya yaa ayuha dadow akhlisuu wal tira acmaalakum acmaashiina barax tira u barax tira lilaah alla weyne oo khaalis ugu dhiga weeyaan fa ina allaha alla weyne laa yaqbalu ma aqbala min alcamali camalka ilaa maa khalasa wixii khaalis noqda walaa taquluu hadhihina haada kan lilaahi allah iskale waraxim xoolahan waaan ilahay dartiis iyo rxnimanku siiye hadhihi fainahu arinkaas hadii aad saa yeesho fainahu maxaa yeele raim raim ayuu noqonaya fainahu isagii dhah liraxim raximka ayuu yeelayaa mxuu ahaa ayaa qaadani oo raximka ayaa iskala markaas walaysa uma sugnaan lilah alweyne minhu waxaad aad bixisay shayu shay alla kumala weyaan raximka aad u bixisay iskala laakiin waxaad leedahay raximka u xariirina ilahay dartii taas ay ku toosi kartaa markaas walaa taqulaha dhihina haada lilah arrinka allah iskala oo ama u bixiyey ama u samaynaya waliwujuuhikum iyo wejiyaalkiina sharaftiina darteed iyo ilaahay aan u yeelaya ha dhihin maxaa yeelay fa huwa fa inamaa in kalama huwa isaga liwujuuhikum wajiyaalkiina ayuu muxuu ahaa u noqonaya oo wajiyaalkii dartiisa aad noqonaya oo alla shuqul kuma yeelanaya weyaan walaysa musna lilah laweyne fiihi isaga gudihiis shayun shayna alla kuma lahaanayo marka shay marba haddii aad samaynaysa lilaahi hadhihin lilaahi walaka la lilaahi bas saas ha noqdo weyaan isnaadka xadiidkan waxaa weeyaan waa xasan waxaana soo saaray adiya almaqdisi fi axaadiid اlmukhtaara ayuu ku soo saaray calayhi raxmat ullah waa xadiid cajiiba weeyaan imaamka marka wuxuu ku leeyahay wandur waxaad egtaa xadiidka kun shan boqol iyo saddex iyo sagaashanaad yubcaثu calaa maa maata caleyh xadiidkii caaisha radi allahu ta ay warin jirtay um اlmuminiin oo ay dhihi jirtay nabi allow dadka ma la halaagaya iyaga oo dad la soo kaxeeyey iyo ay ku jiraan waa tii nabigan uu shegay alai slat slam in aad khasfi iyo dhullagooye lala samayn doono dad socdaan bayda meel layidha markii ay joogaan lala gooyn doono biawalihim waakhirihim ciidan kusoo duulaya kacbadii allah subxana wa tacaala markaasaa caisho ku tiri nabi allow ma dadkii dad xataa iska socday oo suuq iska jooga ku jira lala goynaya markaasaa nabigan wuxuu yidhi sal l slem yubcau calaa maa maata calayh xadiid kalamaba yubcauuna calaa niyaatihim ayuu ka ahaa yubcauuna calaa niyaatihim nacam uu yidhi kadibna waxaa lagu soo saara niyadooda xadiidka kale eeg boqol iyo labaataniyo sideed iyo boqol iyo labaatan iyo sagaal yubcaثuuna calaa niyaatihim kaas weyan ka dambe xadiidka laba kun iyo boqol iyo kow iyo xadiidka laba kun iyo boqol iyo laba fii ikhlaasi اlcamali camalka alla loo baraxdiro subxana wa tacaala waay wandur waxaad eegtaa xadiidka saddex boqol saddex kun iyo lix boqol iyo toddoba iyo siddeetan fii ikhlaasi alcamali lilah amaba jihaadu waniya marka axaadiistaasoo dhan eeg ayuu ku leeyahay baabun alislaamu islaamnimada yahdim wuxuu dumiyaa maa qabla wixii mxuu ahaa ee ka horeeyey baabun alislaamu yahdimu maa qablahu islaamnimada wixii ka horeeyey ayuu duminaa weeyaan xadiidka tobanaad can abi shamaasata waxaa lg almahriy qaala wuxuu yidhi abu shamaasa raximah ullah xadarnaa waan xaadirnay camar ibnu cas ayaan xaadirnay radia allahu taca an arda camar ibnu cas waa taqaanaan waa ninkii saxaabada nabigana ka mid ahay radia allahu taca an arda dalka masr ninka furay weyaan oo ciidanka furay hogaanku ahaa xadarna waan xaadirnay camar ibnu caas aan xaadirnay radia allahu tacala anhu arda wa huwa isagana fii siyaaqati lmowti isagoo muxuu ahaa geeridii wakhtigeeda ku sugan ama sakaraatulmowt ku sugan weyaan fa wuu ooyey awiilan in badan wa xawala wuxuu aadiyey wajha wejigiisana ila ljidaari derbiga ayuu aadiyey fa jacala wuxuu gudagalay ibnuhu wiilkiisa yaquul inuu yidhahda yaa abataah aabbow amaa bashara kama yuusan kuu bishaaraynin rasuula rasulka al sal sl bikada rasuulka al sa kugu bishaaraynin amaa basharaka rasuullah bikada rasuulka al sal la alay slam se waxa kugu bishaaraynin qaala wuxuu yidhi fa biwajhi wejigiisa ayuu la soo qaabilay oo wiilka ayuu soo jeestay weeyaan fa wuxuu yidhi inna afdala maa shay kan u fadli badan oo nuciddu aan tirsanayno ama aan diyaargaraysanayno shahaadatu an laa ilaaha ila allah alla weyne kelnimadiisa qiritaan aan qirno cibaadada sakriga umada on qirno weyaan wa ana muxameda nabi maxamed rasul rasulka inuu yahay inii aniga qad kuntu waxaan ahaaday calaa aطbaaqin xaalado alaain saddexa saddex xaaladood ayaan soo maray weyaan intii aan noolaa saddex xaaladood ayaan soo maray tan koobaad laqad ra'aytunii waan is arkay oo waxaa i soo maray wamaa axadun qofna ashadda uusan darnayn buqdan xagga carada lirasuuli rasuulka alle minii xaggayga uusan ka darnayn weyaan yacni nacayb nabi maxamed loo qaba sal allah alay slam cid iga daran iyadoo ay jirna ay soo martay weyaan walaa axaba aan laxaba ilaya aan laga jeclayn xaggayga aan laga jacayl badnayn an akuuna inaan ahaado qad istamkantu inaan ka gacmo buuxsada ama aan ka fara buuxsada minhu xaggiisao faqataltu kadibna aan dilo weyaan nabiga mar intaan qabsiyo kadibna aan dilo wax laga aan dilo kaga jacayl badana ayna jirin falow muttu haddii aan dhiman lahaa calaa tilka alxaal xaalada ayada ah la kuntu waxaan ahaan lahaa min ahli naar ahlinaar ayaan noqon lahaa ciyadan bilah falamaa goortii qodobka labaad waatan marka xaaladii labaad falamaa goortii jacala allah alla weyne uu yeera alislaam islaamnimada fii qalbii qalbigayga ataytu nabiya nabiga an umi sal slam faqultu waxaan ubsud fidi yamiinaka midigtaada fidiy eh, fal ubaayicka aan kulama baayacoode aan kula diin islaamnimada kugula ballamee gacantaada fidi nabi allow fa yamiinu nabiga gacantiis midigta ayuu saa u fidiyey qaala wuxuu yidhi faqabadtu yadii gacantayda ayaa marka dib markuu nabiga gacantiisa taagayaan galana u qaala wuxuu yidhi maa laka yaa camr camrna caso maxaa ku daaray soo adigii maadan dhihin muxuu gacmaa fidi ama gacanta soo fidi aan kula ballamee maxaad gacantii bugu cishatay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi aradtu waxaan doonay an ashtarida inaan shardi xirto shardi inaan xirto ayaan doonay qaala wuxuu yidhi tashtaridu maada maxaad shardi ood xihanaysaa qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi an yukfara lii dembigayga in li dhaafo qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaa slam amaa camilta miyaadan calimta miyaadan ogeyn ana alislaam islaamnimada yahdimu inuu dumina maa kaana qabla wixii ka horreeyey wa ana alhijrata hijrada oo muxuuaha jidka alle maamaba ilahay dartii loo haajirana tahdimu inay duminayso maa kaana qabla wixii ka horreeyey wa ana alxaja xajkana yahdimu inuu dumina maa kaana qabla wixii ka horreeyey sooma ogid weeyaan oo marka shardiga aada xiran macno kuma dhisno maadaama aad islaamtay oo tawxiidka aad ku dhawaaqday aadna toosnaatay dembigaada dhan waa la dhaqa weeyaan qodobka labaadna kaa weeyaan o amaa kaana wamaa kaana ma ahayn oo weli muusan dhamaynin wamaa kaana ma ahayn axadun qof axaba la kaalgacayla badanya ilaya aniga min rasul rasulka al sal slm xilliga asaga ma jirin weyaan qof nabiga aan ka jeclaya ma jirin walaa ajalla ka weynaan badan fii cayni ishayda minhu xaggiisa oo xagga markaan eego qof igala weynaa igala macno badnaana ma jirin weyaan wamaa kunta ma ahayn utiiqu mid awooda an amlaa inaan ka buuxsada aan ka buuxiyo caynayi labadiinood minhu xaggiisa oon aad u eega ijlaalan weynayn oo lahu aan weynay darteed ayaan ugu buuxsan karin weya indhaha walow suilta haddii la weydiiye lii weydiiyo an asifahu inaan tilmaamo maa aaqtu ma aan awoodin liannii maxaa yeelay lam akun maahayn amlau mid buuxiye caynayi labadeednood minhu xaggiisa kama buuxin jirin weyaan walow midtu haddii aan dhiman lahaa calaa tilka xaalada ayada la rajowtu waxaan rajayn lahaa an akuuna inaan ahday min ahli jannati ahlujanna inaan ahday aan rajayn lahaa weyaan uma intaa kadib wuliina waxaa nolo muxuu ahaa dhiibay ashyaaa arrimo ayaa noola dhiibay madaxnimadii wuxuu ka hadlaya ma adri ma ogi maa xaali xaalkayga wuxuu fiiha iyada inaan ku asiibo inaan ku gafi ma garan kara faidaa ana midtu haddii aan geeriyoodo falaa tasxabniyay ila saaxibin oo raacin naaixatun mid ooyeyso dhawaaqayso walaa naarun dabna yaan raacinin faida dafantamuuna haddii aad i duugtaan fashunnuu calaya igu shuba aturaaba ciidda igu shuba shannan shubitaan uma aqiimuu ku agaada xawli agagaarkayga xawla qabrigayga agagaarkiisa iyo muxuu ahaa meelaha u dhow adra maa tunxaru inta laga gowraca qadra maa kii qadarkiis tunxaru laga gowraca jazuurun neefgeela laga gowraca wayuqsamu la qaybiye lamuha hilibkeeda la qaybiyo xataa astanisa ilamaaninkada u heshado bikum adinka wa andura aan eego maadaa uraajicu waxaan u jawaaba bihi isaga rusulu rabbi rabbiga rusushiisa oo munkar iyo nakiir iyo waxaa weya waxaan u jawaaba ilaa aan eh, ka xaqiiqsado weyaan xadiid ko iyo tobnaad can anas bin malik waxaa laga wariyey khaadima rasul lah sal slam rsulka khadimkiisa ahaa oo nabigan u duceey alayh slat slam allahuma akir maalahu walad adkhil janna saas weyaan qa wuu yidhi anas bin mali ja rajulun baa u yimid nabig sal slm faqala rasul lah wuxuu yidhi sal slm jaءa rajulun baa u yimid ila nabiy nabigu u yimid sal slm faqala wuxu ya rasul rasulka allow maa taraktu kama aanan tegin xaajatan dembi yar walaa daajatan dembi weyn ilaa qad ataytu waan la imid dembi nooc kastoo ahadaba waan la imaaday weeyaan qaala wuxuu yidhi alaysa miyaadan miyaynan miyaadan ahayn tashhadu mid qira an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo inaysan jirin ila allah alla weyne mooyane wa anna muxamedan nabi muxameda rasul rasulka inuu yii mid qira soo ma alaaa maraat saddex jeer ayuu muxuu saas yidhi qaala wuxuu yidhi nacam haa nabi alla waan qiray qaala wuxuu yidhi fa ina dalika arrinkaas oo tawxiidkaas iyo qiritaankaas aad qirtay shahaadada ayada ah yaatii wuu muxuu ahaa tirtiraya wuu ku imaanaya calaa daalika arrinka asaga weyaan arrinka asaga ayaa baabi'ina lidalika nabigeena sal sl xadidka kale waad garanaysaan xadidka imaam tirmidi iyo axmed soo saaray soo saareen oo xasanka ah waa ti u lahaan nabigeena sal l slm xadidka qudsiga uu rabbi ka warinayay addoonkaygiiyo haddii aad dhulkan muggiis oo dembiyaal aad ila timaado adoonan waxba ila wadaajinaynin iyada muggeed oo maqfri ayaan ku siin laha waa ti uu rabbigeen lahaa subxaana wa tacaala isnaadu xasan hada wallah aclam wsal lla w slam abdi